dheehadheela dhulkayaga nagowdh

waayahay saaxiibayaal markale galab wanaagsan galabtu waa sabti waa maalinta koowaad ee toddobaadka waa sideed tobanka bisha februari sanada barnaamijka galab wanaagsan aalaaba waxaad ku maqashaan kaalimaha suugaanta haddii ay ahaan lahaayeen kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe kelikeligii lamaanaha sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekadii xiisaha lahayd ee xurmadaran iyo xariir dumar waxyaabo kaloo badan oo aan idiin sii qarinayna way jiraan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 saaxiibadana dhegeysanaya waxaan leenahay galab aada u qurux badan mhm. iyo farsamayaqaanka farsamada ku jiro shariif sheekey aan leenahay in toddobaad cusub a gashana mm. waa laga dareemaya <laughs> aniga aniga waabajooga laga dareemaya yah anaga dhan oo kow noo yihi adi kooba ku ahne <laughs> <laughs> adi arbacmaa soo marowsaa saacada dambe waa kaa dareemoonaa eh, shariifna wuxuu leeyahay galabta mhm intaa ka sheegeynaa waa ogolaan waa ogolaan ciyaarta haliga daayo waa ogolnahay deeqaay bal marka hore mid kamid a kaalmaha sugaanta ay ku luuqeyso ikraan caraale ayaan ku daahfurinaynaa Diga waxaa tahay dhigta udubka haysiyo dhismahayga nolosheeda <laughs> weligaas malgudaa haye heeskaasi waayahay waxaa mm. ku luuqeynaysa fanaanada codka macaan ikraan caraali waxay daafur ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan mhm. waxaanu ahaa dalabkii deeqo ah haye fariintaas galabta aday kaa turjumaysa laakiin anaa dooqe maya labaa kale ahayn adii maanta kuwa ku ahaa marka maalin gaara ku ahayd waayahay shacaybow haddii jacayl lagu yiraahdo ereyga jacayl micnaha jacayl waa wax baaxad weyn oon macnaha haddii aan niraahno labadeena waa ka hadlaynaa qoraxda intee nagu dhacdo dana waagi nagu baryaa ma fahamtay marka laakiin haddii lagu yiraahdo soo koob hal erey keliyaad kusoo koob maxaadmaya hadaa soo haddii lasoo koobo ah. hal erey keliya kusoo koobdaa ku dhiila maxaa dhiila jaceylka mhm. hal erey ah. eh, hal erey haddii lagu soo koobo horta jaceyl hal erey ma kusoo koobmaayo eh, hal ereyna waxba ma bedelo maya tusaale hadda waa naxariisoo koobna ja kusoo koobi la ja ka bilaabanaya <laughs> xarafka <laughs> xarafka ka bilow hal erey aa dhahda mogtahay ah. hal erey waxay la micnta hal xaraf xaraf maaha maya tusaale hamidaa kuu sheega hadda jacaylku waa naxariisoo kale hadda daa naxariis hadaa iraado waan soo kooba maahano mm. saasoo kale waxso naxariis macnaha iyo eh, waxyaaba la ah erey ah, badan waa naxariishaye waaye intaad doonto u qaadee mm. wax un soo koob haddii lagu yirah kaba eh, caadiileed jacaylku horta wuu macno badan yahay mm-hmm. qofba siduu u qaataa mm-hmm. Eh, sa u qaata isaga aa looga dhigaa <laughs> hadda jawaabta masaasa kusoo koobtay ah, qof walba macnaha sa u qaato aa looga dhigaa <laughs> qof walba soo ah. adi see see see macnaha u qaadan leed macnaha eh, mm. aniga mm. aniga waxaa u qaatay jaceylka inuu jecel yahay inuu jecel yahay ah. <laughs> eh, aniga haddii laidhi lahay dadkii naga horeyna hore waxay u dheheen mm. marna waa macaan marna waa marna waa qaraa kolba sidoo kugu soo marwa marka anaga <laughs> waayahay <laughs> waxaa laga yaabaa inaa wax faagfaagaysid waxyaabaha jiraan <laughs> waxba mas faagfaagaya aniga waa iweydii kartaa su-aashaa ku weydiiye haddii aniga la dhihi lahaa galabta ah. hal erey keliya xarafka ma wado hmm. ereye macnaha tusaale ani waxaan dhihi lahay jacaylka waa daryeel oo kale daryeel mm, ama xanaaneyn xanaaneyn isbitaal maa qofkamaya qofqofka jacaylka jilaya waa qof magaalka socda eh, lagayaa la ogyahay iyadoo la ogyahay eh, laga yaaba xataa inaan naftarkee ku jiro ma ha ahaato ha ahaato fiiri saas iyadoo itaa xanaaneyn loo baahan yahay sababto markaa saas kuleeyaha waxaan ka wadaa mm. qofkan haddii uu yahay qofku daryeela eh, kaa warhaya caafimaadkaaga xaaladaada dhaktar maxacaafimaadka iyo waxaasoo intaas baa doona kaa warhay qofka kuma jecla kuma jecla macnaha waxaa rabtaa miya in lagu soo seetahay wacate dhaktar maa macnaha intaas aniga kuu sheegay oo ku iri xanaaneen waa ereygaasaan kusoo koobay xanaaneen kusoo koobatay waaye ha ka dhigata xanaaneentada ha kuu ahaato adiga laakiin waa ka gambatay waxaa tiri qof walba siduqof walba siduu asaga ka dhigto ha ahaato sida laakiin adiga ah, ka dhigatay waxaa laga yaba hadda jaceylkaba in aysan eh, markay maqlaan ay ka mm. Mm, didaan ha mm. jaceylkaba in ka didaan marka haddaa dhahdo baxnaano waay qofka jaceylka didaaya wuxuu leeya maxaan lii baxnaano waay baxnaano waay laakiin hay qofkaas baxnaano waay maho baxnaano kaas lama jeclay hadduu baxnaanadii waayey lama eh. jeclo <laughs> waayahay barnaamijka qaybihiisii ugu horreeyey ayaan ku guda jirnaa <laughs> Eh. <laughs> aniga kuu sheego ku iri qoraxdaa soo baxeyso wax badan <laughs> waayahay kaalimaha sugaanta haddii aan u laabano markaan mm. dhankaaga markaan soo maaha waayahay eh, maadaama eh, dhanka aniga aan aaday ikraan caraale iyo dambe kuwii dhexe iyo meelaha wareegabal adiga waayaha dhanka dumarkan aad soo qabatay waayahay dib haddii aan noo celiyo allaha u naxariistee axmed yaasiin digfer heestii digfeer ayaan soo qabandigdigfeer ah. aawadaa galay waaya waan soo dhegeysan doonaa laygeedho daruuraha korkooda durbaan layga damaaye dariiqaan ka laabta dabay dhihi jacaylta igu soo degaayo darisaanu noqone waxyu cadceeda durkaad la yeedho daruurax markooda durbaan layga tumaaye dariiqaan kalaabka dabaylihi jacaylka igu soo degaayo dirisaanu noqone daawadoo kale dunidaba ma joogteed مأنت حبذي مأنت حبذي مأنت حبذي مأنت حبذي أنت دعوتها حلمي واللي تسمع أنت حي دعوتها حلمي أما السندالة يوم دعي دعوتها قلبي أما السندالة يوم دعي دعوتها قلبي dareerayn jacdaalanoo culus igu daabi dhagaxwax kaleeta daaye dahab caanaheeda taxariidha dhamayo dibnahaba masaare ma ii dareeren shaxdaalan oo culus ibdaadi dagaxo wax kaleeta daaye daxab caanaheeda daxariidha dhamayo dibnahaba ma saare oo kale dunida bafka joogtedaawad oo kale dunida bafka joogte mddahabadaydd mddahabadayd maanta oh, waayahay waxbaa ka dhacay ereyada heesta shacayba waxaa ka mid ahaa Mhm. dayax iyo cadceeda daraad layga dhigayo daruuraha korkooda durbaan layga tumayay mhm. dariiqan ka laabada wuxuu yidhi dariiqan ka laabtana mhm. dabeelihii jacaylka igu soo degaayo deris aynu noqonay waley deyrta maantana mayaa ku sheegine <laughs> ama daawadaan helay ama sadaalayuu dhacay digfeer aawadaan galay dhaktarkheesta jawaabteeda heesta jawaabteeda xagaa u wadaa <laughs> wax kaleeta daayey dahab caan wuxuu yidhi dahab caanaheedaa dacar ii dhadhamayo dibnahaba ma saaree midaan daawadoo kaloo yidhi dunidaba ma joogtee wallay deerta maanta ama daawadaa helay amase daalayoo dhacay digfeer aawadaa galay mm, hadda jacaylkii la sheegayay waa ah, digdigfeerow galay intaan dumar jeclaadee dooqu ila habaaboo mm-hmm. sida aan dardaranahay iska daba wareegtee meeday dahbadaydii aftaydiwalle deerta maanta <laughs> ama daawadaan hela ama sadaalayo dhaca digfeer aawadaan gala heestaas waxaa layihahdaa digfeer waxaa ku luuqeynayay allah u naxariistee axmed yaasiin digfeer mm. barnaamij galab wanaagsan ee qaybka ahayd aad iyo aad weli barnaamijkii ayaynu mm bartamaha uga jirnaa mm-hmm. deeqay weli kaalmaha sugaanta kale ee soo socdana hadde kolba meelaan kasoo dari doonaa kuwii hore kuwii dhexe klikligii lamaanihii kuwii dambe mm-hmm. kuwa hadda soo socda xitaa waa keenaynaa marka soo baxaan waaya hadda maha o dhan marka hees kale aan ii diyaarsan laakiin mm-hmm. jaceylka haddaan ku soconno waxba hadaayata xoogaasi socday oo jaceyl jaceylka la xiriiray dig feera marka kaa jaahil bixiy wixii jaceyl la xiriiray oo ah in eh, maxaa la yidhaahdaa qofka jaceylka uu wax walba oo dunida saaran uusan arkayn qofkaas marka waxaa arkayn baxnaana hadduu waayo baxnaana hadduu waayo waa wa wa dig feer u galaa ha marka heysta dig feer waxaa usoo diyaarsato miya inaa ku difaacdo in baxnaanadii wixii hadaaya maxaan ku iri ah. jacaylku waa xanaaneynaan ku ihi xanaaneyn qofkaas haduu waayo lama jeclo aada iyo aad mhm. lama jecla fiiri hadda hooyada mhm. ubadkeeda way xanaaneysaa aada iyo aad maxay u xanaaneynaya way jeceshahay way jeceshahay yes yesataaamudhaafeeno <laughs> <laughs> markaan eh, shariifaa ku laabanaynaa iyo mid kamid a ah kaalmaha suugaanta mhm. oo ay ku wada luuqeynayaan lafooleh iyo sidoo kale najma nashaad mhm. waana mid ka mida ah kaalmaha sugaanto cajiiba weliba waxaa laleeyahay mhm. labada kun saddex labaatan heysta soo baxday waxaa laleeyahay dareenkii gubi jiray kule ayaga dareen gubijecelkii la daba taagana weli jecelkii kama harin anigaba guhaado weli igama guurin ma guurin <laughs> sheekayaan balalaabnina sidaa dhawaan caruura waxaan soo gardaarjabaa soo godol jacaylkii wiyaal aan sugaynay soo godol jacaylkii wiyaalaan sugay 这会。 iyo najm nashaad aad iyo aad aynu gaai markaa eh, la fooln wuxuu leeyahay mhm, aynu gaaxdiisa maalnay gaawaha usoo culo mhm, mhm, waayahay heestaasi yaa ku wada luuqaynaya markaa la foole iyo sidoo kale najm nashaad najm nashaad waayahay eh, shucaybow eh. waxaan soo gaarnay hadihii saaxiibada ay dhegeysan jireen sheek dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybtii koob iyo labaatanaad ee sheekadeennii xurmo daran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble waa leegu tashan karaa aniga foodana ma wado iga habarta inaana foodo wadin hana ka cabsaninaa kudhaha hadda haddaa tiraahdo maalin hebel cidda iyo ballame hooyadii caaw tagaabaa balamiaano laakiin waxaa rabaa keliya waxaa an kaa maya diyaar waaye ah mee sanada ku sugi karaa bilash eegosaaye safar yara aada dalka dibaddiisa waa soo laabanaa markaan soo laabanaayo waxaan isku soo aadinaa xilliga iskuulka kuu dhammaanayo isla markii waxaa waaye aqalkeena dhisanaynaa mustaqbalkeena dhisanaynaa jawi deganaa gelaynaa <laughs> Eh, waa sii socon rabaa aniga xaafaddaa rabaa inaan ka gaaro eh, marka maxaa isku ognahay hadda oo ay leedaha saarbte ay eh, wax noo yihiin wayna noo ahaanayaan waxaa ku dhahay weligaan iyadaada xuma tahay geelin faanta igu kalsoonow anigane kow saalax laba saalax saddex saalax qof aday ahayn ima soo maro wallaahi waxaa waaye marka inta soo maraya waa kululaa hadda laakiin baraf baa noqday ma faante dhaxan degdega ay qabataymmaya shaah ii keenin xaafaddaa iska sii galaa xabiibi wallaahi waa quraxay aad baan kaaga helay eh, booskii aan kaa filnaya waa iiga soo baxday boqolkiiba boqolna waxaan rajaynaa in guul aan gaari doono oo hablaha asaagaaga aan ku dhaafsiin doono waa mahadsantaha quruxo nabadgal insha alla waa isku horta quruxdan hooyaa ka keenta soo maahan hooyay adi aada iskugu egtiin dadka qaar oo aabbiha yaqaanin waxay dhahaan aabbaha u eg tahay waxyar waa gaaban tahay waa hooyaa ka yar gaaban haadee maawalaa siday hooyataha la wada noqon lahaa waxaan rabaa waalidkan ay barto oo si toosa ah laysku dhex galo waalidka in wax walba lala socodsiina muhiim waaye marka hooyo inaa i barto marna waan rabaa walaalo iyo aabbe dadka dhan barto qoyska waan soo dhexgal horto baahanaa mafahanta dhegaysow eh, muhiim waa ah mafahanta xabiibi eh, inaan sameyno oo waalidka ah ku baro ana xataa waalidkaaga aa barto eh, laakiin hadda ma ahan mafahante markaa iskuulka dhammeeyo oo adin aa safarka ka imaadid aa waalid ku baraa kadibna markaas bil kadib hoosheena galeen anagoo waalidkan shaqaan lakiin waalidka hadaan barno oo bilooyin sii joogno ma jeclo ilan dadka anagan dhala dadkii hore waa moogtaa dadkii hore marka gabadha waalidkeeda wiil barto bil ama ah, bil iyo bar gudahood inay isku guursadaan jecelyihiin fahamtee haa wallaahi waa runta saabriinay ee eh, kulley halkeedaa dhigtay wixii aniga aan dhihi dhahay ee eh, kulley haddana qorax gaabada eh, sii maraynaa waa iska sii ordaya xaafadda aadaya ee kulley wadnaheena isku xiran oo xiriira waa issoo waceynaa caawa meeqas camala fursad yeelanaysaa waqti walba waa isoo waceed fursada wax kuu haya maxaa kuu dhacsaa caawa caawa saddex sac malan kusoo wacayaa maogtahay daraada ayaan dunida u joogaa saalax waqti kasta ay soo wici kartaa waqti kasta gurigan iman kartaa ma baranino soo garaac leh hooyo markii ku dhahdo maxaad isku tihiin iskuulkaas adayana dheh caadi baa iskuulka waxaa nala dhigto wiil adi camal leh mugdo waydiyaar waa haye aadan ku salaamayaa ee qalbi insha allah waa iska warqabaynaa haye quruxow jaawheeya haye haye haye galabta waaba ii kala kacdaba qofti waaba meeshaan oo nin wadada nasiiba ah isaga soo marayba galabta waa soo duceystay galabta maasha allah masaajid galabta markaan ku dukanayan aada u duceysta ducadeeda in la aqbala umaleyna hooyadayna ku laabto waaye aan u sheego goysha aan gaaray iyo wax inaan soo dhameeyey niyo khudba siramkau guursadaa qoftaan aan ka waalo horta walaalkeed iyo waa maqan yahay mise eh, arinteeda waan gelaa qoftaan horta waa ka waalaa eh, lacagna waa u dirayaa marka dhib ma lahan ilaahay siduu ka dhiga noqonaysaa darjiinka aan galabta soo fadhiisto darjiin nasiibo bi ahaano saalaxa imaaw allaaga waa yaabana walaa haddii shirkad lee dhiibo toban maalina hawada ku geli karaabahe macalinka der saalax ka aqbal zakariisaanka yeel saabir inta kubood bood laakiin waxsuudiin waa saabir maba isoo cooye maxaa jiro ii dambeeye saalax waa guursanaa iyo goormaa u jooga ani hadda labidkoo dhameynooya hadda waxbarasho jaamacad gal kisrida wareeg wax qabso hooyadayaa wiil u ah iyo gabar moho inaa waalatid aygu balan ahaan ku dheeno waxaa balan uga inaad darjiinka waqti kasta soo fadhiisato anoo maqan iyo anoo joogabo waxaana ku tusaa inuu gabalka kuugu dhaco laakiin waa arki doonaa saa wax yeeshid iyo saa ugu baxsatid shabaq saabiriin anaa cashada soo doonan laha maxaa usoo baxday maxaa cashada usoo doonan waa ogtaa casho inaad soo doonan jirin marna gabadha walaashaada kaayar ay kuu keeni jirto marna aniga kuu keeni jirin marka saabir iyo maxaa leedaa iyo iyo sumayada aa ah, horta abaayo aawe abaayo cashiray akhrisuna iyada iyo saabir maya oo ina aadi shaqaysid maaha inay habeenka aadi shaqaysa adaa ana sabto sala iska dhex fadhiso waa hooy macaan horta baddas ingiriiska la hertid ilmihi hadda cashiray ay akhrisanooyaan cashaan soo siiyo way casheeyaan hooy macaan waa daalaneed maanta oo dhan aa shaqa noogu wallaahi waa sax waay horta intaad sheegta sax waay horta guriga adaa noogu weyn marka hooye macal xilligaad ii nasanaysid ya ah. hadda horta akhbaarna waa kaasuga horta maogta horta wax dhina inta rogeen waxaa waaye jacayl iyo horta waa maqjacaylka horta anaga ku dhalan marka jacayl aan ugu <laughs> dhasheen jacayl lagama maarmo waa tay tiri hooye marka hoola hoola isaga jiray ah. maalin dhawta markaa ku cadhado ku yidhaa ma gabaraan kugu daraa ah. mise gabaraa keenaya waadiga ir hooy iga warsug hadda iyo wad sheekada hooye sheekada waa wadaa waxaa waaye gabdho badan oo ciyaalka xaafadan waa isbaranay howlahayuna iska badan yihiin laakiin hadda waxaa ku jiray arrin oo gaar ah oo dad aan xalinayay saaxiibka iyadoo xaaskiisa isdagaalayna xalinayay marka iyadana waxaan u sheegaya wixii fariina u soo dhiibay marka saasaan eh, hawshaas u waday oo ajiraan xaabsanahay hooyo waxaan maqli jira tiisa daryeeraha too kale ku dara ah. maandhow adaanba waxaa xalaysata qaban oon islaan lahayn oo taali saas u kala taale maxaa too kala guliya nin naagtiisiyo wax isdagaala eh, waan ogtaa hooyo awogey nabadoon u ahaa nabadoonkii aan hadda kusoo baxay maaragta nabadoon inaad tahay waa oga laakiin aniga beenhay igu aruurina haddaad nabadoontidood wax xalinaysid mar horead gabar ii keenin mar hore mar hore taas waa kuu ballan qaado laakiin waa kuu ballan qaado waa kuu ballan qaado hooyo horta hooya soo dhowow horta hooy anigu waa fahansanahay hooyaday saaxiib dhowna ay la tahay mogtahay waxaa waaye horta ballanqaada kuu sameeyey inaan gabar kuu keenaya gabar fiican weli gabar fiicanaan raadinaya farxadaas gabar fiican baan kuu keenayaa arooska laga gaarayo kahor waaba inaan sii carabtumo gurbaankaygaya heladooya heelade heley wiilkayga saalaxawa abow ii keena gabar guursadayey ya waa sii tumaakudha farxadda adduunka caweyskaga cinaa diriiskaa soo baxaaya marka waxaa waaye dadaalna wada adi faatixada soo haya markaad dukata faatixada lee soo akhrin goormaan doonaynaa higaarkayga waa adiga ujeedaba inaan baraamburkayga qabsaday farxadda horta waxaan ku sheegaa waqti dhow waa baxaya oo adeerada iyo aan wacaa iyo aabe ah, xataa aan u sheega hooy waa horta waa og tahay eh, darad aan kuu sheegay safar deg dega ah haddaan rabaa inaan dibadda aado markaan soo laabto arrintaas dhinacay u dheceysaa waa ii soo baxeen wax dhan waa isdul saaran yihiin marka markii aan soo laabano mhm. waa soo gabagabaynaynaa arrintan qartabey ii sheekay gabirta maa qaananuu halkaas ha joogto qaybtii koob iyo labaatanaad ee sheekadeenna xurmadaran iyo xariir dumar intaan ku kulmi doonno qaybta xigta nabadgelyo waa hagaag saaxiibayaal aan halkaasi kaga nimaadno sheekadii xiisaha lahayd ee xurmadaran iyo xariir dumar oo qayb aada u xiiso badan maraysa shucaybo galabta mhm. weliba qeybteedii kob iyo labaatanaad intaan kaga soo laabano deeqay eh, qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan markaan usii tallaabina inagoo qeybihii dhex ka gudubnay mhm. Mhm. marka eh, dhanka kaalmaha sugaanta dhankaaga bala inu laabano soo waayahay aniga xaggayga haddii aad ii daysay waxaan soo qabanayaa hees ay ku luuqayso fanaanada rooda kayf weliba heesihii hadda u dambeeyey ah oo baryahan aad ka ah. loo hadalhaye mm adigaa duuqayga ah bal marka hore waan soo dhegaysanaynaa kama hor dhacayo fanaanada dhegays haboon adiga ah duuqayga u dooni jiri maa xalshooga qarniguu la sheekay adigoo idacala jooga dareen igula sheekayso ha roodakeyfa ku luuqeynaysa ereyada waxaa kaloo kasii mid ahaa mm. waxa ay leedahay fanaanada adigoo idacal jooga dareen igula sheekeyso ereyadaas kale waxaa kasii mid ahaa adigaa dooqaygaa kuu doonay kuu dooni jiray maankayga waxaa kaloo kamid ha maanka ku dooni jiray leedahay mm adigaa ii daacada leeyahay in daruuri ii hortay waxay tiri dushalay dushaa layga garay muuqa dusheydaa laga garay macnaha dushaydaa laga gartaa ah. in daruuri ii hortay haa jawigan kadi ka duwanay tiri jawigan ka duwan maanta kii dar had lasoo dhaafay haa adigoo idacal jooga mm. dareen igula sheekays <laughs> aad iyo aad riyooda keefay ku luuqeynaysay intaasaan kaga soo gudbeynaa dareen igula sheekaysa lagu sheegay waayahay waa dhankayga haye waxaa soo haye qadarkeyo heeskii ugu dambeeyay dhowaan qabsaday aaladaha dadku ay ku sheekeysta baraha bulshada sidoo kale si weyn loo hadalaya yar iyo weyn maalmihii dambe aad iyo aad xitaa waxaa waaye wax mhm. badan wax badan sameeyey mhm. qeybo badan laga qaad qaatay haye waa kow waa labo maxaa labo <laughs> ah maxaa ah? kow eh heystaa magaceeda waa kow <laughs> waayahay bal markaan shariif aan u laabanaynaa iyo heystii waa kow waa kow waa kow ubagsadrigawad baanato halkii saac baan kun jeer sawirkaaga daya nafta ku seexiya si baan kuugu ahay ay baryahan ah, ay baryahan ahubaisadriga wad baanato halkii saac baan kun jeer sawirkaaga daya nafta ku seexiya si baan kuugu ahay ay baryahan ah tahay baryahane marka aad sii jeesataa lasaaqaya qalbiga laysaaqaya markasuu jeesato jacaylku siyaaday siyaaday wuu siyaaday siyaaday jacaylku siyaaday siyaadayaaye marka aad sii jeesata laysaaqaya qalbiga laysaaqaya marka soo jeesato jacaylku siyaaday siyaaday wuu siyaaday siyaaday jacaylku siyaaday alla siyaadayaa adduunkan sahan u diray tilmaanta aan siiyey iyo saxdii adiga noqdo sidani ma ahan karte xagga difka kaga sugneed qof yahay xagga difka kaga sugneed qof yahay adduunkan sahan u kaga sugneed qof yahay xaga difka kaga sugneed qof yahay shaksiyadiyo sadbaa tahay maqnaa saxdii baad tahay taay aan rabay taay aan rabay siduu rabbi kuu dhigiyo waxaad ku salaysan tahay qof dhigsiyadiyo sadbaa tahay maqnaa saxdii baad tahay taay aan rabay taay aan rabay yarta aan saadaaliyay midaan sugayay baad tahay hablaa iilama adsinid macaan kaala ii soo dhawow oo kaale kaala ii soo dhawow macaan kaalaye yarta aan saadaaliyaa midaan sugayay baad tahay hablaa iilama adsinid macaan kaala ii soo dhawow oo kaalay kaalay soo dhowow macaan kaalay adduunkan sahan u diray waa kowa kow tilmaantaan siiyey iyo hoyhoyhoyhoy saxdii adiga noqdo xageed efka kaga sugneed gabar yahay yaa ku luqeynaya qadarkeeyo waayahay heesihii dambena waa ay ka mid tahay mhm. Mhm. waa kow waa kow waa weliba waayahay <laughs> adeerta waa laba waa laba dheh <laughs> waa ku adiga waa kow waa kow waa heesta soomaali deeqahay mhm. ah. gabagabadaa kusii dhowaanayna markan waxa iska hara waa wax iska yar galaba wanaagsan ayaan markale saaxiibada leenahay bal dhankaaga markan maadaama xoogaa keli keliga ah ku caajisnay xoogaa haddee soo maahan waayahay markaan haddii aan aniga xaggayga soo qabto waxaan soo qabanayaa labada fanaan ee aan kala dhicin fanaanada codka macaan hodan cabdiraxmaan dheere iyo weliba fanaanka amiyare mm. ah, adaa mudan yaa kaa mudan mudanow ah. adiga ah, yaa kaa mudanaya adaa mudan yaa kaa mudan ajiib waa kowa kowa soma hadda waa laba waa laba waa yaa mudan iyaa kaa mudan mare war sheekaya markaa u deynaynaa qalbigan mulkidan meelka tegin mid qudhaynu nehee dhinac ka marin qalbigan mulkidan meelka tegin mid qudhaynu nehee dhinac ka marin kaatagtaybaan midhidh kaa goyn diinad madaxta qaybaane muraniga gelin oo muraniga gelin maxaan kaatagtaybaan midhidh kaa goyn midhidh kaa go'ine diinad madaxta qaybaane muraniga gelin caadaa mudane yaa kaa mudan mudanow adiga yaa kaa mudan aadaw mudane yaa kaa mudan maruway oh, adiga yaa kaa mudan

inaan mashaldaqay baan eman madowgan muhiimba aad taqaye mulki sharaf badan iyo mulki sharaf badan inaan mashaldaqay baan eman madowgalin man madowgaline muhiimba aad taqaye mulki sharaf badan mudan mudan yaa kaa mudan mudanow adiga yaa kaa mudan marwa mudan yaa kaa mudan adaa mudan yaa kaa mudan aad iyo aad marwey adiga yaa kaa mudan oo isna leeyahay mudanow adiga yaa kaa mudan ee leeyahay aad iyo aad qof anaa mudan dhaha malaha eh, eh. <laughs> bal maal abaal sheegto anaa mudan malaha eh, meesha anaana ku jirin <laughs> marka adaa mudan cabaar wado hal mar ah. anaa mudan dhex jiri <laughs> mhm. mm. gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay saaxiibada waxyaabo badan oo galabta oo haddee heyse hadii ahaa lahaayeen eh, gabama wixii ku qornaa erayada ku qornaa hataa hadday wixii dhan adiga <laughs> waqtigaa naga dhacaylka hataa insha allah joogto waxaas inaa galat u sheegtay eh, galab wanaagsanaa markaan leenahay aad iyo aad barnaamijka gabagabeysa taaganna haddee qaay aad iyo aad bal inoo soo xir waayahay eh, saaxiibadana dhegeysanaya ee sharafta leh waxaan leeyahay aad baad ugu mahadsan tihiin sida quruxda badan leh aad noola socoteen sharaf iyo karaamaa leedihiin waa idin jecelnahay sidoo kale waan u mahad celinayaa farsamo yaqaanka faraha fudud adigana sidoo kale waxaan ku leeyahay aadaa u mahadsan tahay heesta gebagabada maanigaa soo qabta aad iyo aad deeqa ima kugu sii daahinaya ismaaciil aarka iyo wardahabi aan soo qabanayaa ku dhiibay naftayda maadaama lamaan hadda ahayd oo adaa mudan adaa eh. oh, ma ahayd hadda kuu dhiibayaan bal uga tagayna <laughs> galabta barnaamijka eh, aad buu wada jecaylaysnaa aad wax ma ahayn maba jirin ba oo daadis waayahay laa kolley galbaha kale mm-hmm. daadisaa imaan doona waaya aniga daadis lagu mudo aniga jacaylka wehelkayga <laughs> waayahay saaxiibayaal waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo sun